allahu tacaala in dadka ahlu dulmiga ama dalamada ah in la taageero iyadana dembiga ay leedahay marka u horeysa khilaafada in imaam muslimiinta loo sameeyo dadka muslimiinta ay imaam yeeshaan waa arrin waajiba ah. waa waajib ijmaaci ah waxayna waajib ku tahay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca waxaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waid qaala rabuka lilmalaaikati inii jaacilun fi lardi khaliifa ilahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waxaan yeelayaa oo u samaynayaa dhulka khaliifa yani kuwa dhulka iska dhaxla oo maamula ayaan u samaynaya baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala aayaddaasi waxay sheegaysaa khilaafa in la sameeyo inay waajib tahay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa kamid a ah, man maata walaysa fii cunuqihi bayca maata maytatan jaahiliya ninkii dhinta isagoo aan qoortiisa beyco ku jirin wuxuu dhimanayaa jaahili geerideed buu dhimanaya taasaa kamid ah ama alijmaaca xadiiskuna xadiis macruuf oo muslim iyo keyrkiisay wariyeen ama ijmaaca فقد نقله غير واحد من العلماء علماء إن بضن وكمل أي أصوار وحا كمل ابن حزم وإن اتفق جميع أهل السنة جميع أهل السنة والمرجعة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة فإذ هو فتين يا أهل السنة يا مرجعة يا شيعه يا خوارج تدمانتون إيا واجب تعين إمام لصميه وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله وحكرته اسكو وافقين إني وارد تهي إني دتكون قان سمان إمام عادل وإلهي تيسا أوغية الفصل في الملل أي كتاب كأي وركة شيخية وقال الجويني لتفق المنتصبون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة waxay isku waafaqeen dadka islaamka u nasab sheegta iyagoo madaahibtoodu kala duwan tahay madaalibtooda iyo danuhooduna ay kala duwan yihiin imaamnimadu inay sugnaatay in la sugayo imaamnimada in la taago imaamnimada ayay isku waafaqeen imaamnimo in la taago bay isku waafaqeen isagana kiyaas lumam buu ku oranayo qaala qaala ibnu khaldun ibnu khaldun baa wuxuu yihi ina nasba alimaami imaam in la taago waajibun wey qad curifa wujubuhu fi sharci biijmaaci asaxaabati wataabiciin waxaana lagu garanaya waajibnimadiisa sharciga ijmaacii ay ku ijmaaceen saxaabada iyo taabiciintu almuqadima ayuu ku wariyey ayuu kusoo guuriyey waqaala almaawardiyu imaamu maawardi isaguna wuxuu yihi alimaamatu mawduucatu likhilaafati nubuwa fi xiraasati اdiini wa siyaasati اdunya wacaqduha liman yaquumu biha waajibun bilijmaaci wain shadda canhum lasamu in khilaafo iyadana la taago oo khilaafadaas oo xiraasat diin wa siyaasat dunya diinta waardiyaheeda ah iyo siyaasada adduunka waxa weeye in loo istaajiyo qofkii arinkaa u qumi kara in loo istaajiyo qofkii arrinkaa xaqa ule waajib weeye waxaa keliya shaad ka noqday nin asam al asam la yidhaahdo oo wuxuu yihi ictisaab muctazilaha alaxkaamu suldaaniya ayuu warkaa ku leeyahay idan marka in la taago waxa weeye imaamnimadu waajib weeye waajibkaasi marka muxuu yahay waajibkaasi muxuu yahay waajibkaasu waa waajib fardulkifaaya ah marka hore weeye marka dambeetona dad baa ku dambaabaya haddii dib loo dhigo sidoo kaleeto maawardi baa wuxuu leeyahay faidaa habata wujubu limaamati fafarduha cala lkifaayati kaljihaadi wa talabi lcilmi faidaa qaama biha man huwa min ahliha saqada farduha cala lkifaayati wain lam yaqum biha waaxidun kharaja min annaasi fariiqaani wuxuu leeyahay imaamnimadu waxay ku sugnaatay faradnimadeedu cala alkifaaya sida jihaadka iyo talab talabulcilmiga wey hadday u istaagaan dadka ahalka u ah waxa weeye fardulkifaayadii wuu dhacayaa haddii aanay u istaaginna dadka laba qolo ayaa ka dhex baxaya oo dambaabaya labadaa qolo maxay yihiin axaduhumaa ahlu likhtiyaari xataa yakhtaaruu imaman imaaman lilumma qolo waxa weeye dadka ahlu ikhtiyaarka ahlulxalli walcaqdiga dadka loo yaqaano weye ilaa ay dadka imaam ay magaranaysaa u sameeyaan way dambaabayaan wa wathani ahlu limaamati dadka imaamnimada iskale weye xataa yantasiba axaduhum lilimaamati ilaa midkood imaamnimada u istaago iyaguna way dambaabayaan oo dadka qurayshta loo yaqaano oo u qalmi kara oo imaamnimada noqon kara weeye ilaa mid kamid u istaago iyaduna way dambaabayaan fardun kifaaya laakiin hadhowdii haddii laga tago laba qolo ay dambaabayso ahlulxalli walcaqdiga iyo waxa dambaabaya iyo dadka imaamnimada iska iskale markaas bu wuxuu yihi shiikhu walaysa calaa man cadaa haadayni lfariiqayni min min alummati fi taakhiiri alimaamati xarajun walaa masabun labadaa qolo wixii ka soo hara dadka waxa weeye wixii intaa kasoo hara dadka dib u dhigidooda ay dib u dhigaan imaamnimada waxba kama soo gaaraya axkaamu suldaaniya ayuu isaguna hadalka uu ku oranayaa idan marka waxa weye dadka diidan hadda xarakaadka diidan oo shabaabku uu kamid yahay oo alqaacidada iyaana kasii weyn ay kamid yihiin iyo furuucdeedaba hadday yiraa waxay leeyihiin oo ay ku andacoonayaan nalakama nala kalama tashanin ahlulxalli walcaqdi annaga ayaan ahayno nalakama tashan bay leeyihiin hadday yidhaahdaan ahlulxalli waalcaqdi baanu nahay way dambaabayaan leannahu way taakhiiriyeen oo dibba udhigeen iyagoo awooda hadday yidhaahdaan ahlulimaama baanu nahana way dambaabayaan leannahu dib u dhigeen iyagoo awooda marka sidaa ha la ogaado weeye waxa weeye maxay ku ansaxdaa shuruudu inqiyaa ee inciqaadi lbayca baycadu waxyaala ay ku ansaxdo shuruudeeda koo waxaa kamid a ah alimaam alqurashiy imaam qurashiya in la helo ayaa lamber one ka ah ko midda koowaad kaa weeye wuxuu leeyahay nabigeeni sala allahu alayhi wasalam ina hada alamri fi qurayshin laa yucaadiihim axadu ila kabahu allahu fi nnaari cala wajhi ma aqaamu ddiina rawahu lbukhaariy wuxuu leeyahay nabigeeni sala allahu alay wasalam amarkan khilaafada ah waxaa iskale quraysh baa iskale cidi kulama collaysanto kulama dirirto ilaa ilaahay naar buu madaxu madax ugu ridaa madax madax baa weji weji baa ilahay ugu ridaya ma aqaamu diina ay muddata iqaamatihim inta ay diinta ku taagan yihiin bukhaari baa xadiiska warinaya ninka laya xaafid ibnu xajar ayaa fatxulbaariga xadiiska waxa weeye ku tacliiqiya wuxuu ku yidhi laa yunaazicuhum axad axad kulama kuma qabsado kulama doodo fi hada alamr ila kana maqhuran fi dunya mucadaban fi laakhirati ilaa ninkaas wuxuu noqonaya adduunkana mid dulloobay oo laga adkaaday aakhirana mid la cadaabo ayuu noqonayaa buy ninkii kula dooda waa sida hadda socoto oo kooxaha kula doodaya ninka kula shigaayo dagaalka kula jira oo shaqadiisa ku haysta ilaahay subxaanahu watacaala adduunka aad arkayso inay ku duloobayaan oo maalin walba ay dib u dhac ku dhacayo aakhirana hadda tii alle ayaa u taalla subxaanahu watacaala arrin marka saacada laga arkayo weeye baycada marka baycada marka saxadeeda ah, koox in la helo ahlulxalli walcaqdiga in la helo ayaa iyadana asala intay doonaanba ha noqdeene oo mid ugu yar yahay afartanna ugu badan yihiin say culimadu ay sheegaan hadday kasii bataanna dhib ma leh laakiin inta ugu yar waa mid baaba la yidhi haddii ma garanaysaa shawka la helo wuxuu yidhi nin sheekha wuxuu yidhi laa yushtaradu fi sixati lbaycati ijmaacu alxaadiriina minhum ببلدها من أهل الحل والعقد فضلا عن إجماع أهل الأقدار لأن الصحابة لم يفتقروا في عقدها لأبي بكر إلى حضور علي وعباس وسائر بني هاشم جميعا بني هاشم أجمعين بل يكتفي ببيعة واحد منهم في ثبوت الإمامة لمن عقدها له ووجب, ووجب اتباع المعقود له على سائر أهل الإسلام عليه شيخاسو لو ما شربيو baycada guntankeeda looma shardiyo dadka markaa jooga beledkaa jooga inay ijmaac ku yimaadaan oo dhammaantooda dhan ay ku ijmaacaan looma shardiyo buu yidhi oo ahlulxalli walcaqdiga iska badaa dadka gobolada jooga ama dhulka kaleo muslimiinta jooga inay soo xaadiraan in loo shardiyo ama in la wareysto in loo shardiyo waxaa jira saxaabadu radia allahu tacaala canhum uma baahanin markay abubakar u guntayeen inay cali keenaan oo cabaas keenaan oo reer banu hashim intii ka hartay ay keenaan oo ay maka tagaan oo meelo daaif tagaan oo meelaha dadka ka soo aruuriyaan ama hadal soo weydiiyaan laakiin waxay iskaga waxay ku kaaftoomeen hal oo iyaga ka mid ah oo waa cumar radia allahu tacaala canhu cumar markii uu waxa weeye beecadii u galay kuwii kaleetona dadkii kalena uu ka daba tegay fii thubuut alimaama qofka loo loo guntayo dadkana waxa waajib ku ah inay raacaan qofkaa loo guntay buu yidhi xadaa'iq alanwaar wa mataalic alasraar kitaabka la yidhaahdo ayuu warkaasi ku jiraa wey qaala alghazaliyu ghazali baa isagana wuxuu ku yidhi waladina ikhtaaruhu midka aan dooranayna anahu yaktafi bishaksin waaxidin yacqid lbaycata lilimaami mahma kana dalika alwaaxidu mutaacan da shawkatin laa tudaal wai waxaanu dooranaynaa hal shaksi oo keliya inuu baycada ku filan yahay imaamka haddii uu yahay nin awood leh oo waxa weeye shawka leh oo la adeeco oo aan laysla dhararin karin intaasaa ku filan ayuu leeyahay kitaabka liya fadaaix lbaatiniya ayuu ku oranaya qaala aljuwayniyu sidoo kale wuxuu yidhi inbaayaca rajulu waaxidu marmuuqun kasiiru litibaaci walshyaaci wa kanat manacatuhu tufiidu istitaabi lamniyi waistiqraari suldati incaaqadat baycatu qiyaasu lumam buu isaguna ku leeyahay wuxuu yidhi haddii uu nin keliya la baayactamo ninkaasoo ah nin qiimo nin muuqda oo dad badan oo raaca leh oo ma garanaysaa waxa weeye awoodna leh oo awoodiisu ay keenayso in amni iyo istiqraar la helo baycadii way guntantay buu yidhi marka waxay leeyihiin hadiiba ninkaas uu shawkalayahy ama dadka raacsanay shawkalayihiin way guntantay marka looma shardiyo jamhuuru nnaas in ama jamhuur waxa weye xarakaad ama jamhuur dadka gobolada jooga ahlulxalli walcaqdi inay ka qayb qaataan looma shardiyayo weye maawardi ba isaguna wuxuu yihi qaala daa'ifatun laa tancaqidu ila bijumhuur waxay yidhaahdeen ma xiranto ma guntanto baycadu ilaa jamhuuru ahlilxalli walcaqdi inay yihiin mooye min kuli baladin liyakuna aridaa bihi caaman watasliimu watasliimu liimaamatihi ijmaacan waxay yidhahdeen buu yidhi in dadka gobolada jooga oo dhan ay arrinkaa ka qayb qaataan ahluxali walcaqdiga mooye si ay raalli looga noqdo waxaway imaamnimadiisa ijmaac ay u noqoto wa hada madhabun madfuucun bibeycati abi bakr radi allahu canhu cala alkhilaafati biikhtiyaari man xadaraha walam yuntadar bibaycatihi quduumu gaa'ibin warkaa waxaa celinaya oo diidaya buu yidhi baycadii abubakar radi allahu tacaala canhu leanna abubakar waxaa doortay dadkii markaa joogay ayaa doortay lamana sugin dadkii maqnaa intay ka yimaadaan taas qofkaa dadkaasaa doortay isaguna wuxuu ku sheegaya axkaamu suldaaniya kitaabkiisa la yidhaahdo ayuu kaga waramayaa wey looma shardiyo marka inay dad tiro badani ama waxa weeye dadka gobolada joogaahi ama waxa wey hadda siday sheegayaan oo kale xarakaadka inay ka qayb qaataan looma shardiyo weye leanna saxaabadii radiallahu tacaala canhum kuwii ka maqnaa uma shardin weye umaana shardin hadii la yidhaahdo xataa jumhuur baa loo shardiyaa maanta waxa weeye dadka muslimiinta ahi into ama mujaahidiinta intooma badni waxay raacsan yihiin baycada ayay raacsan yihiin ama waxa weeye imaamnimada Eh, abubakr abaqdaadi ayay raacsan yihiin daa'iman dhinaca musal iyo nin kaleba sida ayay raacsan yihiin wey jamhuur inta badanna waa la baayacsantay wey ay marka waxaa loo baahan yahay daaifa in la helo oo la baayacsantay iyo shawka iyo awood in la helo inta hadii la helo baashi waa guuntantay intana waa la helo wey ibnu taymiya wuxuu leeya raximah llahu tacaala faman qaala yasiru imaama bimuwaafaqati waxidin wa sinayni waarbacatin walaysuu hum ahla alqudrati washawkati faqad galada ninka oranaya buu yidhi hal iyo labo ayaa ku filan ninka oranaya hal iyo labo inay imaamnimada guntaan baa ku filan hal iyo labo iyo afar oranaya oo aan awood lahayn ninkaas waa khaldan yihin markaheed waxa weeye hadday awood leeyihiin waa ku filan yihiin wey wuxuu meel kale ku yidhi walihada lama lamaa buyica caliyu radi allahu canhu wa saara macahu shawka saara imaaman cali markii lala baayactamay oo uu awood helay marka ayuu imaam noqday marka shawko unba asalo loo baahan yahay weeye isaguna hadalka sheikhu minhaaji sunna ayuu hadalkaa iyo hadal kaloo badanba uu ku oranayaa wey intaas marka waxaynu ogaanay in imaamnimadu waxa weye ay waajib tahay iyo waxay ku guntanto waxaynu u gudbaynaa haddii imaamnimadu guntanto dadka maxaa ku waajiba dadka waxaa ku waajiba wujubu inqiyaadi lummati lilimaam waxa way ummadda waxa ku waajibaya inay imaamka u hogaansamaan ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuula wa ulil amri minkum baa ilahay leeyahy subxaana watacaala ilahay rasuulkiisa adeeca iyo ulil amriga baa ilahay leeyahy subxaanahu watacaala nabigeena sala allahu alay slam xadiistiisa waxaa kamid ah xadiisku xudayfa uu ku yidhi qaala qultu waxaan ku yidhi ya rasuul allah ya rasuul allah yakunu bacda hada alkhayri sharun kama kana qablah kama kana qablahu sharun قال نعم قلت فما العشرة قال السيف قلت وقلت وهل بعد السيف بقية قال نعم تكون إمارة على أغذاء وهتلة على دخل قلت ثم ماذا قال ينشأ دعاة الضلال فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فاضعه وإلا فمت وأنت عاض على جبل الشجرة xudayfa wuxuu leey nebigu waxaa ku yihi sala allahu alayh wasalam khayr baynu haysanahay shar ma ka dambaynaya sidii horey shar kuu jiray haa buu igu yidhi maxaa lagu badbaadayaa seef buu yidhi waxaan ku yidhi seefta dad ma reebaysaa haa buu yidhi imaara koox baa soo hari doonta buu yidhi waxay ku taagan tahay calaa akdaain saxaro ku dul taagan ku dhismaysa imaara ama dawlad saxaro ku dhismaysa iyo wuxuu yidhi wahutnatun calaa dakanin iyo waxa weeye buu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam hudna ama waxa weye heshiis iyadana tiif ku dul taagan waxa weye aan wanaagsanayn baa dhici doona buu yidhi waxay culimadu ku fasireen oo yidhahdeen qaalalqaadi wuxuu yidhi ee waxa weye imaaratin mashbuuha imaaro wareersan oo mashbuuha bishayin min albidaci waartikaabi almanaahi waxay ku dhacaysaa bidac iyo manaahida qayb kamida ku dhacaysa ayaa istaagi doonta buyi waa kuwa maanta dadka laynayo oo kale weye waa imaaro mashbuuha weye hudnatun calaa dakanin ay maca khidaacin wa nifaaqin wa khiyaanatin weye buyi waxa wey qolo waxay la imaanayaan khiyaano iyo nifaaq la imaanaya oo hudyo noocaasa sida hadda ma garanaysa murtadiinta meelaha qaybtood loola heshiinayo oo ma garanaysaa daalibaan ula heshiinayo oo jabhatu nusra ula heshiinayso taas oo kaleeto wey walciyaadu billah khiyaano midah baa imaan doonta buu yidhi wuxuu yidhi marka kabacdii bu wuxuu yidhi markaas baa nebigu markaas bu wuxuu yidhi nabigi sala allahu alayh wasalam waxaa soo waxaa dhalan doona koox dadka ugu yeeraysa dalaalka ugu yeeraysa ducaatu calaa abwaabi jahanama rawaadaba kaleetana ku yidhaahdo ay jamaacatu yadcuuna annaasa ila albidaci aw ilmacaasi bidac amal macaasi bay dadka ugu yeesay dadka in la dilo oo kale muslimiinta la laynayo oo kale macaasi wey walciyaadu billah nebigu markaas bu wuxuu yidhi sala allah adi waxa aad aragto fa in kaana lilahi yawmaidin fi lardi khaliifa jalada dahraka haddii maalinta ilaahay subxaana watacaala dhulka uu khaliifo ku leeyahay oo uu dhabarkaaga garaaco oo maalkaaga qaato fa adichu adeec buu ku yidhi waa waajib wey نبيك واجبني صلى الله عليه وسلم وإلا فمت وأنت عاض على جدل شجرة هديك أنا يتكلموا هذيك أو جيت قنيسا جيت سلكي قنيسا بمبوي رواية كان رواية عن أبو داود على أحمد ورواية حسنة رواية بخارنا فلزم جماعة المسلمين وإمامهم مركز بحكومة هدوث الإمام لهم بالكورا تعتزل تلك الفرق كلها وحاطونا لسكرتك بكوير النبي صلى الله عليه وسلم وقيت غنيم بكوير هل تقدمه يعني صدر وي idan tanuna waa waajib ijmaaciya weeye waa kii ibn xasan laha ina ummata waajibun calayha alinqiyaadu liimaamin caadilin yuqiimu axkaam allahi waa kiin hore usoo marray hadalkaasuu oranaya waajib waxaa ku ah dadkana in ay adeecaan imaamka caadilka oo dariiqa ilahay oogaya subxana wataala iyadoo waajib ijmaaciya wey waa laba ijmaac idan in loo ogaa in marka hore imaam la sameeyo waa ijmaac oo aan dib loo dhigin in la haddii uu yimaado in la raacona waa ijmaac waxaa kaloo ijmaaca wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu ilaa inabi subxaana watacaala uu tafaruqa iyo kala taga noo diidayo iyadana waa ijmaac kale saddex ijmaac weye ninka maanta khilaafada diiday saddexdaa ijmaac buu ka tegey nasbu limaama waajibun ijmaacan wuu ka tegey alinqiyaadu lahu in loo hogaansamo waajibun ijmaacan alictisaamu bikitaabi wasunna waajibun ijmaacan intaba ijmaac weye intaasoo ijmaac buu ka tegey waa arrin marka khatara wey aad iyo aad khatar waxaan u gudbaynaa taxriimu qatli man baayaca alkhilaafa inay xaaraam tahay ninka la baayactamay khilaafada in la laayo inay dadkaa in la dilo inay xaaraam tahay baynu u gudbaynaa maxaa jira xaq bay ku sugan yihiin ninkii kasoo horjeedaana isagaa baaqiya waxa weye ninka la baayactamay baaqi ma uusan ahaa wuxuu leeyahay cabdillahi bin mascuud radi allahu tacaala canhu can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkeeni baa isagoo nooga soo guurinaya kasoo maqlay wuxuu yidhi yajibu rajulu ninku waa imaanaya aakhidan biyadi rajuli isagoo nin gacantiisa ku dhegan ayuu imaanaya fayaqulu wuxuu oranayaa rabbi qatalanii haada kan waa idilay dilay qaala alla wuxuu oranaya subxana fayaqulu llah ilahi wuxuu oranaya lima qatalta haada kan maxaa u dishay markaas buu wuxuu oranayaa fayaqulu wuxuu oranaya qataltuhu litakuna lcizati lifulan hebel inuu cizada iyo awoodda iyo boqortooyada uu yeeshadaan u dilay qaala ilahay wuxuu qaala ilahay wuxuu ku oranayaa subxaanahu watacaala ama qaala nabiga wuxuu yihi fayaqulu ilahay wuxuu ku oranayaa inahaa laysat lahu cizada isagoo iskama leh bismihi dembigiisii la laabo dembigiisi baa dusha laga saaraya la qaadayaa wey lagu qaadayaa wey ninka marka dadka dilaya iyo ninka amrayaba ha ogaado inuu ninkaa dembigiisi qaadayo maalinta qiyaamana uu hortaagaya ha ogaado arrinkaasu arrin khatara weeye haddaba aba la sheegayaa kuwii gelaya xataa in la laynayo ayaa la sheegayaa mid kale xadiisku xadiis saxiixa ah. mid kale ayaa soo arooray oo shucab ilimaan kusoo arooray an abi darda uu leeyahay oo waxa weeye uu ku warinayo qaab waxa weeye aan marfuuc ahayn oo mawquufa ah, laakin xukmu marfuuc leh yajlisu lmaqtuulu yawma alqiyaamati ninkii la dilay baa fariisanaya maalinta qiyaamaha faida mara qatalahu kii dilay markuu soo maro qaama wuu istaagaya faakhadahu wuu qabsanaya fayaqulu wuxu oran ya rabbi salhu lima qatalani weydii muxuu i dilay fayaqulu wuxu oranaya fima qataltahu maxaad u dishay fayaqulu wuxuu oranaya amarani fulan hebel baa amray bal u fiirsada askarta marka khatar weye inay iska ilaaliyaan amarani fulan hebel baa i amray fayucadabu alqatilu walaamiru waxaa la cadaabaya kii wax dilay iyo kii amrayba waa la cadaabaya u fiirsa marka ninka askariga ahow oo waxa weeye la amrayo bal hadhowdi u fiirso maxaad ilaahay subxaana watacaala ad oran doontaa markaad hortagto nin muslima oo ilaahay sharcigiisa ku taagan oo khilaafadii gartay inay waajib tahay oo u hogaansamay markaad disha maxaad oran doontaa midka amrayo adiguna alle subxaana boqortooyada iyo waxaad haysaana way kaa tegi doonaan ilaahay baa la hortegi doonaa subxaana watacaala maalinta qiyaamaha maalintaas ogow ninkaasu adigana wuu ku qabsanayaaye maxaad isku difaaci doontaa marka adduunka inta la joogo in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay ama xadiiska ama axaadiista ku soo aroortay oo odhanaysa waxa weye dadka tafaruq haddii lagu sameeyo waa la dilayaa xadiiskaasu iyaga ayuu maantay uu ku dabaqmayaa oo dushooda ayuu ku dhacayaa xadiiska wuxuu nabigu leeyahy sala allahu alay wasalam samictu rasuula allahi waxaa odhanaya carfaja ayaa odhanaya wuxuu leeya samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul inahu satakunu hanaatun wahanaat fidnooyin baa imaan doona faman araada an yufarida amra hadihi lumma ummadan amarkeeda ninkii doona inuu kala geeyo ummadan baa la yidhi jamaacadan lama oran ummadan baa nabigu lehi sal slam wahiya jamiic iyagoo u dhamaystiran u urursan fadribuuhu bisayf seefku garaaca kaa'inan man kaan qofku doonoba ha ahaadee rawahu muslim muslim baa xadiiska wariyey marka nabigeeni sala allahu alay slam umma ayuu sheegayaa imaamu nawowi ba wuxuu yihi wuxuu yihi fihi lamru bikitaali man kharaja cala alimaami waxaa ku jira in lala dagaalamo ninkii imaamka ku baxa adiguma ma imaam baa tahay xarakaadka maanta jira ima maaha khilaafadaa loo jeeda khilaafadanka iyagu marka ku dabaqmaya iyaga ahayd in lala diriro aw araada doonaya tafri tafriiqa kalimati lmuslimiin muslimiinta kelimadooda inuu kala geeyo doonaya muslimiinta baa la yidhi muslimiin jamaca lama oran wanaxwa dalika iyo wixii lamida wayunha can dalika arrinkaa waa laga reebaya fain lam yantahi qutila oo lala dagaalamo falam yandafic sharuhu sharkiisu hadduu tegi waayo ila biqatlihi faqutila waa la dilaya kana hadaran hadar buu noqonaya wuxuu ku warinaya baabu xukmi man faraqa amra lmuslimiina wahuwa mujtamic qaabkaasuu ku warinaya marka wuxuu kutusinayaa inuu dadka muslimiinta ah in laga wado nimanka marka maanta beecada diiday muslimiinta waxaa kala geynaya wactasimu bixablillahi jamiican muslimiinta o dhan baa lala hadlaya waawil jamaacadaas muslimiinta o dhan buu ku dhacaya nimanka maanta kala geynaya nimankaasaa buqaada maaha nimanka baycada galay oo khilaafada la baayactamay nimankaas buqaad maaha kuwaana yaa buqaad noqonaya qaala dabariyu wasawaabu fi dalika anahu amar anahu amrun minhu sala allahu alayhi wasalam markaasu arrinkaas waa arrin amara buu yidhi oo muxuu yahay biluzuumi imaami jamaacati lmuslimiin muslimiinta imaamkooda in la laazimo wanahaa can firaaqihim in laga faaruqona nabigu jamaacadooda buu diidayaa fiima hum calayhi min ta'miirihim iyaahu sidii isaga loogu doortay faman kharaja min dalika qofkii ka baxa faqad nakasa baycatahu bicadiisii ayuu ayuu ka baxay wanaqada cadow ballantiisii buu jebiyey bacda wujuubihi markay ku waajibta kadib markay ku waajibta kadib hadii mar imaamkii saxnaaday waa kugu waajibaysaa inaad raacdo waataynu culimada soo aragnay inaad la baayactanto waa kugu waajibaysaa mar haddii imadii imaamkii uu saxnaaday qaala waqad qaala sala allahu alay sl nabigu wuxuu yidhi man jaa ilaa ummatii liyufariqa jamaacatahum fadribuu cunuqahu kaa'inan man kaan ninkii marka ummadda nabi maxamed u yimid ummadiisa jamaacadooda kala geynaya ummatii buu leya nabigu sal slam ummadayda kala geynaya koorta ka gooya wuxuu doonaa ahaadee sharcu saxiix lbukhaari min badaal ayuu hadalkaas isaguna ku jiraa wy waxaa kaloo kutusinaya xadiiskan kale satakunu bacdii hanaatun wahanaatun faman ra'aytumuuhu faaraqa aljamaca ninkii aad aragtaan oo jamaacada ee jamaacat almuslimiin baa laga wadaa jamaacada muslimiinta fira ka baxa u yuriidu an yufariqa amra ummati muxamadin nebi maxamed umadiisii jamaacadoodii weeye kaa'inan man kana faktiluuhu ciduu doonaba ha noqday dila buu yihi lana yad allahi maca aljamaaca waina shayطaana maca man faaraqa aljamaaca yarkud maxaa jira ilaahay gacantiisu waxay la jirtaa jamaacada dadka muslimiinta o dhan isu tagaan baa laga wadaa shaydaankuna ninkii baac u baxa ayuu cayrsanay warkaa dadka muslimiinta ku diray inay laayaan shaydaan baa dhiig gelinaya walciyaadu billah xadiiska nasaa baa wariyey albanina wuu saxiix yeelay wey ibn cawana wuxuu xadiidka ku wariyey bayaanu wujuudi nusrati khalifatin idaa buyica ligayrihi in imaamka waxa weeye loo hiiliyo haddii kayrkiis lala baayactamo ayuu yihi waxaan marka ugu naseexaynaya hadday iga yeelayaan ciyaadada shabaab inay ilaahay ka baqaan subxaana watacaala naftoodana ilaahay uga baqaan oo aanay naar naftooda ku rideen dad muslimiina dhiigood aanay gelin ayaana hadday iga yeeli lahaayeen taas ayaan oran lahaa welina hadda janis waa haystaane intaa in ka badan dhig intaa in ka badan inaanay daadanin inaanay daadinin inay iska ilaaliyaan waxaanay la dirirayaan ogaadaan inay macaasi ku jiraan waxay la dirirayaan muslimiintii inay midoobaan bay kasoo horjeedaan khaliifa khilaafadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dadka in laysu dayo waxay awal oran jireen waa u dagaalamaynaa ayay kasoo horjeedaan inay ogaadaan inuu arrinkaasu khatar yahay oo macaasi aad iyo aada u weyn tahay taawiilaadka ay taawiishanayaan wax saaiq oo soconaya usan ahayn ee ilaahay uga toobad keenaan waxba ma gaarayaan waxna kama xumaanayaane ay la baayactamaan khaliifada ay la baayactamaan oo ay xaqa usoo noqdaan oo aanay indhaha iska ridin taas ayaan ugu ayaan ayaan ugu naseexayn lahaa hadday iga yeelayaan haddii aanay yeelinna waxaan u sheegayaa horta waxa weeye soomaaliya khilaafadu waa ka istaagaysaa biidni illahi tacaala xoogna laguma muquunin karayo leannahu xaq weeye dadka intaad doontaan laaya way soconaysaa biidni illahi tacaala xoogna laguma muquunin karayo adinkuna dunuub iyo dembiyaad gelaysaan oo dhiig baad daadinaysaan ugu dambayntana adinkaa laydinka hor imaan doonaayo kuwa maanta dadka ku laynaysaan way idinka hor imaan doonaan boqortooyadaa difaacaysaana meesha way ka bixi doontaa ogaada sidoo kaleeto waxaan la hadlayaa iyadana waan kusoo gabagabaynaya insha allahu tacaala ciidamada arrinkaa u hogaansamaya oo dadka muslimiinta allaynaya dhiigga muslimiinta daadinaya waxaan leeyahay dalamada iyo dadka dalamadayo in laga fogaado waa waajib sharciya weeye nabigeeni baa sala allahu calayhi wasalama waxa uu xadiiskii macruufka ahaa oo bukhaari iyo muslim iyo ay wariyeen muslim uu wariyey khaasatan ou nebigu ku lahaa sala allahu calayhi wasalam dad baa la baabi'in doonaa xataa idaa kaanuu bilbaydaa meesha baydaa markay joogaan khusifa bihim dhammaantood waa nimankii ku duulayay niman ku duulaya kacbada ku duulaya halkaa markay marayaan ayaa la baabi'inaya saxaabadii baa weydiiyey ya rasuul allah addariiqu qad yajmacu nnaas dariiqa waxaa laga yaaba dadka inuu kulmiyo yani dad badan aan dembi lahayn ay ku jiraan qaala wuxuu yihi nacam fiihim lmustabsiru wlmajbuuru wabnu sabiil yahlikuuna mahlakan waaxidan wayasturuuna wayasturuuna masaadira shataa yabcatuhum allahu calaa niyaatihim wuxuu yihi sax weeye dadka waxaa ku jira mid arrinkooda mustabsir waa garanayaa falada dagaalamaysa waxeelata waa garanayaan waxaa ku jira mid la khasbay waxaa ku jira mid wadada marayay dhammaantood way halaagsamayaan laakiin waxay usoo ba hal bay wada halaagsamayaan laakiin meelo kala duwan bay kasoo baxayaan yani qof walba niyagiisa baa lagu soo saaraya imaam nawowi ba wuxuu yihi raximahullah fi hada alxadiisi min alfiqhi baa ku jira attabaacudu min ahli min ahli dulmi dadka ahlu dulmiga in laga fogaado baa ku jira iyo wataxdiiru min majaalis min mujaalasatihim in lala fariisto mujaalasadooda iyo wa mujaalasati lbuqaat dadka buqaada ah in iyagana lala fariisto baa laga fahmayay wanaxwahum wixii lamid ah ha marka wanaxwin wixii lamid a ah. in marka mujaalasadooda laiska ilaa mujaaladii baa la diidaya kayfa inaad marka u dagaalantaan min almubdiliina lianla yanaalahu maa yucaaqabuuna bihi in waxa lagu ciqaabayo aanu soo gaarin darkeed wa fiihi waxaa ku jira ana man kasara sawaada qawmin jaraa calayhi xukmuhum fi daahiri cuquubaati dunya sidoo kaleeta waxaa ku jira ninkii qolo badiya sawaadkooda ninkii qolo badiya inuu xukunkoodu uu ku dul soconayo xukunkoodao kale ay yeelanayaan cuquubaadka adduunka la marinayo in iyagana la marinayo baa ka muuqanaysa dadka marka ku qanacsan ama dadka la fadhiya xataa iyaguna buqaad bay noqonayaan buqaad bay noqonayaan marka laiska ilaan iska day wax la dile in lala joogaaba raba in laga tago baa rabaa in laga hijiroodo baaba loo baahan yahay weye waqaala lmuhallab muhallab baa wuxuu yihi wa fi hada alxadiis xadiiskan waxaa ku jira أن من كثر سواد قوم وهم يكي تروض بضية في المعصية معصية كبضية مختارا لسبب الدورانية إن العقوبة تلزمه معهم عقوبة عيادك كاس باكل باكل اللازمين سيلا العقاب يا بني قال وحين واستنبط منه مالك مالك باو كاس وبحي عقوبة من من يجالس شربة الخمر kuwa khamriga cabaya ninkii la fariista in la ciqaabo buu kala soo baxay bu ninkii la fariista baa laga hadlaya marka dadkaa sawaadkooda in la badiyo looma ogola nabiguna wuxuu xadiiskana kuleeyahay sala allahu alayhi wasalama almar-u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalib iska daa marka in loo dagaalame in loo dagaalamay bal in laga tago weye in nimankaa laga tago sawaadkooda aan la badin baa la rabaa man kasara sawaada qawmin fahuwa minhum xadiis weye xadiis baa kusoo arooray man kasara ninkii badiya sawa cabdillahi mascuud baa werinaya ninkii badiya fahuwa minhum waman radiya camala qawmin qowm camalkood ninkii raalli ka noqda kaana shariika man camila bihi ninkii camalkaas sameeyey buu shariik kula noqonaya akhrajahu abu yacla ayaa soo saaray qaala ibn xajar baa wuxuu yihi walahu shaahidu can abi dar fi zuhdi ibn mubaarak ayuu leeyahay ayru ayru marfuuc oo aan marfuuc ahayn buu leeyahay u yii marka xaafid ibnu xajar waa soo dhaweynaya fatxulbaariga sida ayuu ku oranaya weye waxaa kaleeto aan leeyahay dadka culimada ayagana war ilaahay ka baqa macaasida agtiina maalin kasta lagu samaynaya inaad ka hadashaan baa loo baahan yahay in lagu dilo iyo in lagu xiro iyo in dhib lagu geysto waxba ku yeeli mayso sharaf weye diinta ilaahay subxaana watacaala caqligoo difaacaya waxba ku yeeli mayso waxad ogtii nabigeena sala allahu alay wasalam inuu yidhi sayidu shuhadaa xamza bnu cabdimudalib iyo inuu ku sheegaya nin imaam jaaira hor istaagay oo radiyey oo markaasna la dilay marka culimada waxaan leenahay maxaa idin amasiiyey dadka maalin kasta maraalli baa ka tihiin muslimiinta maalin kasta dhiigooda lalaynayo maanta waxa weeye inta laga soo tegay dadkii ma garanaysaa ciidamadii khilaafada dadkii khilaafada la baayactamay ninkii xataa deesiye waa la dilaya halkaasuu maraya dadkaas baa marka ma ka aamusan tihiin waxaad ka baqaysaan in laydin xiro waxaad ka baqaysaan in laydin dilo wallahi in laydin dilo iyo in laydin xiro wallahi inaanay ceeb ahayn waxayna yeeli mayso waxayna gaari maayaan bal sharaf iyo gobonimaad ku helaysaan haddaad radidaan alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar waajibin haddaad radidaan munkarka haddaad radidaan laakiin waa ceeba inaad iska fadhidaan oo ku dhex nooshihiin oo weliba laydin maamulayo wixii la doono laydinku samaynayo nadawaad noo qabta laydin oranayo wixii la doono laydinku samaynayo taasaa wallahi billahi macasima ah waxaan leenahay culimada war hadla oo meesha ka kaca sidaas ayaan ku oranayna ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala wixii aan ku hadalayo xaqa ilahay inuu barakeeyo wixii khalad oo naga dhacana ilahay naga cafiyo subxaana watacaala sala allahu calaa sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalama